بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وعود مؤلفك رحمه الله تعالى باب زكاة النقد أن dahabkii iyo fidadii zakadoodii ayuu baab yahay annaqd halka waxaa looga jeedaa dahabkii iyo fidadii ama ha ahaadaan lacag dinaar iyo dirham ha ahaadaan dahabka ahaa iyo dirhamkii fidada ahaa ama ha ahaadaan waxa weeye dahabkii waxa weeye aan weli warshada la gelinin ee fidsana ha ama ha ahaada tibri dahabka caydiin ee waxa wey dhulka laga soo qoday wuxuu doonaba ha ahaado intaaba waa la sakaynaya waayahay baabkan mualifku wuxuu kaga hadli doonaa shan arrimood oo muhiim ah arrinka koobaad nisaabka dahabka iyo fidada iyo waxa laga bixinayo nisaab الdahab wاlfida wamaa yukhraju minhumaa dahabka iyo fidada nisaabkooda iyo wax laga bixinayo arrinka labaad wuxuu ka hadli doonaa ma yuzakى wma laa yuzakى min الdahab wاlfida waxa la zakaynaya waxaan la zakaynaya dahabkii fidada arrinka saddexaad wuxuu ka hadli doonaa maa yaxrum calى الrajuli min الdahabi wاlfida wma yaxilu lahu minhuma waxa ka xaaraana ninka dahabkii iyo fidada iyo waxa uu xalaal ah labadooda oo xalaal oga ah arrinka afraad maa yaxilu lilmarأaةi min اlxuliyi wma yaxrumu calayha gabadhii waxa dahabka la isku qurxiyo ama lagu xaragoodo xalaal oga ah iyo wixii ka xaaraan ah dahabka guud ahaan arrinka shanaad shardu zakaati الnaqd dahabka iyo fidada zakadooda shardigay leedahay waxaa asal u ah baabkan qowlka ilaahay uu yidhi wاladiina yaknisuuna الdahaba wاlfida walaa yunfiquunaha fii sabiili اllahi fabashirhum bicadaabin aliim kuwa kaydinaya dahabka iyo fidada kanzi oo wixii aan zakadiisa la bixin baa kanzi lidhahdaa walaa yunfiquunaha fii sabiili lah ilahay jidkiisana aan ku bixinayn waa zakadii fabashirhum bicadaabin aliim waxaad ugu bishaaraysaa cadaab kulul ugu bishaaree buu ilah yidhi cadaab daran ugu bishaaree wuxuu yidhi mualifku nisaabu اlfidati fidada nisaabkeedu miataani miataa dirhamin laba boqoloo dirham weeye wاdahabi wa nisaabu الdahabi dahabka nisaabkiisuna cishruuna midqaalan labaatan midqaal weeye biwasni makkata maka miisaankeedana midqaalkaa iyo waxaa weeye dirhamkaasba loo eegayo wa sakaatuhumaa sakadooduna rubcu cushrin cushur afar meelood loo dhigay meeshii waxaa weeye in toban meelood loo qaybiyo meeshaas tobankaa mid ka mid a ah afar meel loo qaybiyo weeye waa boqolkiiba labo iyo badh weeye waaya halkan mualifku wuxuu ku tilmaamay nisaabka dahabka iyo fidada iyo waxa ka waajibaya wuxuu idhi nisaabka fidadu waxaa weeye laba dirham weeye nisaabka dahabkuna waxaa weeye labaatan miqaal labaatan midqaal weeye waayahay waxaana arrinkaas daliil u ah xadiidkii saxiixayn ku sugnaa uu nebigu yihi salى اllahu عalayhi wasalam laysa fii ma duuna khamsi awaaqin min alwariqi sadaqa yacni wax ka yar shan uuqiyo oo qalin ah ama fida ah sako kuma waajibayso alawaaqi waa jamcu uuqiya uuqiyaduna waxaa weeye afartan afartan dirham haddaba afartan haddaad ku dhufato shan waxay noqonaysaa laba boqol oo dirham waxaa kaloo nebigu yihi salى اllahu عalayhi wasalam laysa fii aqala min cishriina diinaaran shayءun wa fii cishriina nisfu diinaarin yani wax ka yar labaatan diinaar oo dahab ah zaka ku waajibi mayso labaatan diinaarna waxaa ka waajibaysa nisfu diinaar xadiidka abu daawuud baa wariyey biisnaadin saxiix waaya wuxuu yidhi markaa nisaabka fidadu waa laba boqoloo dirham dahabka nisaabkiisuna waa laba boqoloo miqaal biwasni makkata markuu leey wuxuu uga jeedaa yani miqaalkaas iyo miqaalku waa diinaar diinaar ku dhigma diinaarka sharciga ah iyo miqaalku waa isleegiin miqaalkaas iyo dirhamkaaba dirhamka iyo diinaarkaaba waxaa loo eegaya miisaankii maka maxaa yeel nabig wuxu uhi salى اllahu عalayh wasalam almikyaalu mikyaalu اlmadiina wاlwasnu wasnu maka rawaahu abu dawuud macnaha halbeegu waa halbeegii madiina xagga miisitaanka haddii loo raaco miisitaankii madiine ayaa la ictibaarinaya xagga miisaankana miisaanka maka ayaa la eegayaa buu nebigu yuhi sal اllahu alيh wasalam haddaba waxaan rabnaa inaan ogaanno diinaarkaas iyo dirhamkaas intay ku noqonayaan garaamaad maxaa yeeley innagu maanta dirham iyo diinaar toona ma isticmaalo walidaalika waxaan u baahannaha inaan ku ogaanno intay ku noqonayaan garaamaadka maanta la isticmaalo fidada wuxuu idhi ama qalinkii waa laba boqoloo dirham nisaabkeedu laba boqoloo dirham markii gaadho ayaa la sakaynaya intaasaa sakagoyskeedu noqonaya marka dirhamka halka loo jeedana waa dirhamkii sharciga ahaa weye adaraahim alislaamiya weye ile daraahimtu way badnaayeen dirhamkii islaamiga aha dirhamka islaamiga ahna wuxuu u dhigmaa laba garaam iyo eh, dhibic sagaal iyo شhan laba dhibic sagaal iyo شhan iyo toddobaatan garaam macnaha waa saddex wax yar dhiman waaya haddaba nisaabkii haddaan garaam u bedelo wuxuu noqonayaa inaan ku dhufanno labo dhibic sagaal boqol iyo shan iyo toddobaatan garaam inaan laba boqol ku dhufanno oo dirhamkii ahaa haddaan ku dhufanno imsaa noo soo baxaysa kolkuletarka isticmaal an boqol iyo an boqol iyo han iyo sagaahan soo maaha an boqol iyo han iyo sagaaشhan garaam wey haddaba nisaabka fidada dahabka nisaabkiisu mualifka wuxuu waa cishruuna midqaalan midqaalkiina waxaan idhi waa diinaar diinaarku u dhigmaa suu nabigu alayh slam ku sheegay laysa fii aqala min cishriina diinaaran shay yani labaatan diinaar wax ka yar waxba ku waajihi mahayaanbuu nabigu alay slam wa fii cishriina diinaaran nisfu diinaar waaya haddaba labaatanka diinaar halkii diinaar baan ogaanayna intuu yahay halka diinaar waxaa weeye afar garaam iyo rubuc afar garaam iyo rubuc wey culayskiisu afar dhibic han iyo labaatan wey haddaba nisaabkii wuxuu noqonayaa afar dhibic han iyo labaatan lagu dhuftay labaatan imisuu noqonaya bal ku dhufaad han iyo siddeean garaam afar dhibic han iyo labaatan lagu dhuftay labaatan waa han iyo siddeean garaam haddaba nisaabka dahabka wuxuu noqonaya han iyo siddeean garaam qofkii hadduu han iyo siddeean garaam oo dahab haysto sekadii ayaa ku waajibaysa garaam oo fida hadduu haystana sekadii ayaa ka waajibaysa waayahay arrinka labaad ee mualif halkan ku tilmaamay waxaa weeye qadarka laga bixinayo markaan ogaanay nisaabkii dahabka iyo nisaabkii fidada maxaa ka baxaya waxaa ka baxaya uhi wazakaatuhumaa dahabkii iyo fidadii sakadoodu waxa wey rubcu cushrin yacni markii toban meelood loo dhigo meel ka mid ah tobankaas afar meelood markii loo dhigo meel ka mida wey ama haddii aan si kale u dhigno waa markii afartan loo qaybiyo meelood meel ka mida wey haddii aan si kale u dhigno waa boqolkiiba labiiyo badh boqolkiiba hee laba-iyo badh laakiin qaacidada ugu sahlan ee lagu xisaabiyo waxaa weeye in aad u qaybiso afartan dahabku intuu doona ha gaadho afartan unu qaybo afartanka wixii kuu soo baxa ayaa rubuc cushurkii ah ama boqolkiiba labadii badh ah lacagtuna waa saasoo kale dahabka iyo fidada iyo lacagta intaba saasa loo sakeeya waxaad u qaybisaa un afartan lacagta intaad haysato marba hadday nisaab gaadhay dahabkiina kadaalik fidadiina kadaalik afartan maad u qaybinaysaa intaa markaan ogaanay waxaan rabnaa inaan ogaano masale kaleoo muhiim ah oo mualif halkan inoogu sheegin waxaa weeye alcumlaat اlwaraqiya ama alawraaq الnaqdiya wax loo yaqaano lacagta hadda aan isticmaalla ee xaanshida ah nisaabkeeda horta culammada mucaasiriinta ah markii hore way isku khilaafsanaayeen inay sekadu ka waajibayso cumladan waraqiga ah. laakiin markii dambe way isku waafaqeen oo khilaafkii meeshuu ka baxay in cumlada waraqiga ama lacagtan hadda la isticmaalo noocay doontaba ama dolar ha ahaato ama riyaal ha ahaato ama yuuro ha ahaato ama shilin ha ahaato waxay doontaba ahaatee inay zakada ka waajibayso way isku waafaqeen laakiin waxay isu khilaafeen nisaabkeeda waxa lagu salaynayo ma dahabkii baa lagu salaynayaa mise fidadii taasay isku khilaafeen culamada qaar waxay dhaheen dahabkaa lagu salaynayaa maxaa yeelay dahabka ascaartiisu inta badan way fadhidaa laakiin fidada ascaarteedu aad uma fadhido midda kale waxay dhaheen nisaabka fidadu waa wax yar waa wax yar haddii lacag ahaan loo bedelo oo qadarkaas qofka haysta dee hodan ku noqon maayo laakiin nisaabka dahabka qofka haysta hodan buu ku noqonayaa oo qof qani ah halkaasay mareen culamo kalena waxay dhaheen nisaabka lagu qiimaynayo waxaa weeye waa fidada maxaa yeeley labada nisaab ta yar waxa wey had iyo jeer labada nisaab waxaa yar nisaabka fidada waxaa u dhow qowlkaas qowlka culimmada ay ku tegey adna nisaabayn labada nisaab midkii kolba yar ama dahab ha ahaado ama fida ha ahaado midka yar inta badanna waxaaba yara dee nisaabka fidada iskuma dhowa xataa wax isku dhow maaha qowlkan dambe ee adna nisaabayn labada nisaab midka yar in lagu salaynayo lacagta nisaabkeeda ayay culummada mucaasiriinta u badan yihiin waxaana ku tegey majaamic fiqiga sida majmac alfiqi alislami biraabidat alcaalam alislaami iyo hay-at kibaar alculamaa fi lmamlaka alcarabiya sacuudiya lajna daa'ima iyo culamo fara badan oo baaxiiin ah ayaa ku tagtay wlkaas dhowr dhinac wax ka eegeen marka kooaad waxay dhaheen nisaabka fidada maadaama uu yar yahay asagaa axadu lifuqaraa fuqarada asagaa u dheef badan maxaa yeele dadka sekada ay ku waajibaysaa badnaanaya waa o marka labaad abra'u lidimma dimadana sidaasaa u beri badan oo axwad ah dadaalku saasu ku jiraa marba hadday culamada ku muransan yihiin in labada nisaab midka yar la qaato ayaa axwad ah marka midda kale waxay dhaheen labada nisaabba nusuusta ku soo aroreen labada nisaab kan dahabkii kan fidadaba nusuusta ku soo aroreen marka midka yar inaan qaadano ayaa axwad ah ahoo markaa dadaal ku jira calaa kulli xaal qowlkaasaad mooddaa inuu aqrab yahay oo u dhow yahay eh, daliilka wallahu aclam haddaba aan ogaana eh qaabkee lagu qiimaynaya haddaan dhahno nisaabka dahabkaan ku salaynaynaa nisaabka eh, lacagta ama kan fidada sicirka garaamka dahabka ee khaaliska ah ee saafiga ah maaha kan dee hadda sooqeen lagu iibiyo ka sooqeen lagu iibiyo inta badan waa siddeed iyo toban ciyaarka siddeed iyo toban amaama koo iyo labaatan ama labiyo labaatan weeye waa kan dumarkay xidhaan laakiin intaa midna ma aha kale culimmada ay sheegayaan waxaa wey waa dahabka khaaliska ciyaar arbac ishriin weeyaan yacnii safaagiisu aad buu u sarreeyaa hadday wax ku jiraan waa wax aad u yar nisbada ku jirta ee nuxaaska laakiin kuwa kale nuxaaskaa ku badan arbac ishriin haddaba ama afar iyo labaatan ciyaarkaas sicirka garaamka dahabka ee noocaasa maanta ay taarikhdu tahay han iyo tobankii dulqacda sanadii kun afar boqol iyo saddex iyo afartankii oo waafaqsan afar iyo tobankii bishii lixaad laba kun iyo labaiyo labaatankii wuxuu marayaa siddeed iyo konton doolar iyo labiiyo soddon senti haddaba nisaabka lacagta wuxuu noqonayaa siddeed iyo konton dhibic soddon iyo laba ayaa waxaan ku dhufanaynaa shan iyo siddeed شaniyo siddeetankii garaam ayaan ku dhufanaynaa imisee noqota afar kun sagaal boqol toddobiyo konton afar kun sagaal boqol iyo toddobiyo konton ha bointy two dolar afar kun sagaal boqol toddobiyo konton doolar qofkii haysta oo lacag ah ayaa nisaabkii lacagta markaa haysta oo yani sanadka xawlkiiba u bilaamaya sanadka sanadkiisa hadduu lacagta hayo markaa wuu sakeenaya haddii aan ku salayno fidadana wuxuu noqonayaa sicirka garaamka fidada maanta wuxuu marayaa bointi lixdan iyo sideed oo wax nus dollar wax yar ka badan dhibiic lixdan iyo sideed ayaa waxaan ku dhufanaynaa shan boqol iyo shan iyo sagaashan garaam oo ahaa nisaabkii fidada imisaa noo soo baxaysa afar kunaa gaarsiin afar boqol iyo afar Ah. afar boqol iyo afar dolar iyo badh taqriiban afar boqol iyo afar dolar macnaha culammada qabta in nisaabka fidada lagu salaynayo ama adna nisaabayn labada nisaab midka yar waxa wey qofkii haysta afar boqol iyo afar dolar point five waxa wey nisaabkii lacagta wuu haystaa maanta xawlkiibaa u bilaabmaya xilliga xilligiisii haddii lacagta uu haysto ama u korodhaba markaasuu ka sakeynaya waaya haddaba labada qolo artaan farqi weyn baa udhaxeeya midka axwadka ah ee fuqarada u dhowna waa kan dee ilan dad badan baa soo isgelayo dee markaa ahlu zakaad noqonaya laakiin qowlka haddaan dhana hore afar kun iyo waxa wey dhahaya iyo sagaal boqol shan kun oo dollar oo dhadhow de dad yar baa markaa ahlu zakaad noqonaya dad yar baa ahlu zakaad noqonaya kanana axwad ah kanana axwad ah ixtiyaad ku jiraan waaya وزكاتهما ربع عشر وكان يريو ربع عشر waxaan ila qaacida واحد على 40 afartan madu qaybinaysa xoolaha haysto intuu doonaba ha gaara lacag haduu yahay dahab iyo dollar iyo shilin wuxuu yahayba een waxaad u qaybinaysaa afartan marka waxa ku soo baxaya intii ka baxaysa oo rubuc cushurkii ah wuxuu yidhi walaa shay'a wax ku waajibay ma jiro fil maqshuushi kii isku dhafka ahaa cana dahabkii iyo fidadii isku jiray ama dahabkii iyo nuxaastii wii isudhaka macdantii isku dhex jirtay ee dahab iyo heyrkii ama fida iyo heyrkeed iskugu jiray xataa yabluqa ilaa u ka gaadho khaalisuhu saafigiisu nisaaba nisaabu ka gaadho wuxuu ku yidhi haddii uu jiro maalan macdan iskugu jirta dahab iyo wax kale dahab iyo nuxaas maalan ama dahab iyo fido ama fido iyo nuxaas sakadii ka waajibi mayso ilaa khaaliskiisu dahabkii oo khaalis uu gaadho nisaab ama fidadii oo khaalis ay gaadho nisaab oo an boqol iyo an iyo sagaaan garaam ah dahabkii inuu gaadho an iyo sideean garaam waaya walaa shaya ah wax ku waajibay ma jiro fi lmaqshuushi kii isku jirka ahaa xataa yabluqa ilaa u ka gaadho khaalisuhu kiisa saafiga nisaaba nisaab walow ikhtalada haddii uu isku darmado inaa un weel minhumaa dahabkii iyo fidadii haddii uu iskaga darmado oo wajuhila la garan waayo agaruhumaa midkoodii badan dahabka iyo fidada zubkiya waa la zakaynaya alakaru ka badan dahaban dahab wa fidatan iyo fido wuxuu idin qoraya aw fidatan aw fidatan waa khalad zukiya waa la zakaynaya alakaru ka badan dahaban dahab ahaan baa loo zakaynaya wa fidatan iyo fido ahaanba waa loo zakaynaya labadaba amase muyiza waa la kala saaraya wuxuu ku yidhi haddii uu jiro weel ka kooban dahab iyo fido laisku daray waa laisku dhalaaliyay dahab iyo fido markaasaa weel laga sameey wayna kala badan yihiin maalan weelku culayskiisu waxaa weeye kun dirham wey midna waa lix boqol midna waa afar boqol oo dirham midna waa lix boqol midna waa afar boqol lakiin midkoodee lix boqolah midkoodee se afar boqolah ma fidadii baa lix boqolah mise dahabkii lama garanayo midkoodii badan wajuhila aarahum waa kan ku leh haddaba weelkaas ixtiyaaddan baa lagu zakaynaya ixtiyaadka oo dahab iyo fido labada waa laga zakaynaya cala alakar ka badan baa lagu zakaynaya oo somayna dhihin wuxuu iskugu jiraa lix boqol iyo afar boqol lixda boqol midku yahay ma garanay ma dahabka lix boqola mise fidadaa lix boqola midkood baa lix boqola kalena waa afar boqol haddaba ka yarka waan iska daynaa tirada yartahe tirada badan baan qaadanayna oon labadaba ku sakaynayna dahabkii fidadiiba ixtiyaatan oo waxaan ka sakaynaya lix boqol oo dahaba ah. iyo lix boqol oo fida ah marka qofkan ziyaadaaba la socota oo xoolihiisii waxbaa ka raacay meesha marka ixtiyaadan baan halkaa qabsannay oo maadaama meesha shakiba uu ku jiro ixtiyaadkii baan qabsannay sidaa darteed ka badan baan ku sakaynay dahabkii iyo fidadii labadaba midkood lama sakayn labada waa la sakaynaya ka badanna waa lagu sakaynaya ama aw muyihiza ama waa la kala saaraya dahabkii fidada intii la dhalaaliyo weelkii ayaa loo kala saaraya dahab iyo fido waaya dabeetana saas ayaa markaa lagu sakaynayaa sidaasaa lagu sakay mid kasta intiisii waa cala alxaqiiqa lagu sakaynaya dahabkan intiisii waa laga sakaynayaa fidadan inteedi baa laga sakeynaya waa markii la kala saaro haddii lakale aan la kala saarin oo isku jiro maadaama aanan kala garanin ixtiyaadan ayaa markaa mid kasta lix boqol laga zakeynaya wuxuu ihi walow ikhtalada inaawna weel hadduu ka koobmo ama uu iskaga darmado minhumaa dahabkii fidadii oo wujuhila la garan waayo agaruba midkoodii badan zukiya waa la zakeynaya alakaru ka badan dahaba dahab baa loo dahab ahaan baa loo zakeynaya wa fidatan iyo fida ahaan aw amse muyiza waa la kala saaraya wayuzakaa waa la zakeynaya almuxaramu kii xaaraanta ahaa dahabkii iyo fidadii oo min xuliyin ahaa dahabkii dumarka isu qurxinayeen wahayrihii iyo hayrkii waa la zakeynayaa lalmubaaxu kii la banneeyese lama zakeynaya fi adhari qowlka adharka ah fa min almuxarami kii la xaaraameeyey haddaba waxaa ka mid ah alinaau weelkii wasiwaaru iyo shuuligii waalkhalkhaalu iyo dahabkii siliskii lugaha lagu xidhanayay ahaa lilubsi rajuli ninka uu xidhanayay kaasi waa xaaraan shuuliga iyo khalkhaalkaasoo lilubsi rajuli ninka xidhashadiisii u ama ninka uu xidhanayo waayahay wuxuu ku yidhi dahabka muxaramka ah iyo fidada muxaramka ah waa ama ha ahaado xuliy waxaan dumarka dahabka isu qurxiyaan baa xuliy la yidhahdaa ama khayrkiiba ha ahaado waayahay khayrkii waxaa looga jeedaa maalan weelasha weelashii in dee dahab laga sameeyo ama fido laga sameyo rag iyo dumarba ka xaaraan nabig alay slam waa ku yidhi laa tashrabuu fi aaniyati الdahabi wاlfidati walaa taأkuluu fi صixaafihima fainaha lahum fi اdunya walana fi اlآkhira haddaba weelashii dahabka waa xaaraan xuligaasna dumarka dahabka isku qurxiyaanna raggu xaaraan ka yahay waa kanuu mualif dib ka sheegi doono uu ku leeyahay famin almuxarami kii xaaraanta waxaa ka mid ah alinaau wاlsiwaaru wاlkhalkhaalu yani weelkii waa xaaraan dahabkii fidada ah haddaba waa la zakaynaya sidoo kale shuuligii iyo khalkhaalkii macnaha eh, siliskii ay eh, dumarku cagahay ku xidhanayeen ama lugaha ay ku xidhanayeen kaasina waa xaaraan lilubsi rajuli ninkii inuu xidho waa ka xaaraan haddaba waa la zakaynaya nin hadduu samaysto jijimo ama shuuliyaal iyo dahab uu lugaha ku xidhanayo ama dhegadhegihii u samaysto wixii de dumarka ku xaragoynaya hadduu nin uu samaysto dee waa ka xaaraan sidaa darteed wuu sakaynaya sakadii wuu ka bixinaya laakiin dumarka haddii xulihii ay leeyihiin xuligii mubaaxa ahaa eega u bannaanaa ma la sakaynaya maya lama sakaynaya wakan kule mualifku lalmubaaxu fi اladhar macnaha xuligii mubaaxa ahaa laba qowl baa ku jira ee labada qowl midka xooga badan lama sakaynayo waaya lama sakaynayo oo sakadii ka waajibi mayso dumarka dahabkay xidhanayaan dhagadhegihii waxaa weeye shuuliyaashii waxa wey noocu dano ha ahaado dahabkay ku xaraboobaan waxa weeye sekadii ka waajibi mayso maxaa yeelay waa wax loo diyaariyey isticmaal waa wax qofku isticmaalaya marka wuxuu u shabahaa alaabtii guriga taale iyo waxa weeye xoolihii qofku uu beerta ku falanayay ama uu raranayay ama uu dhaanka u isticmaalayay sekada kama waajibayna ina so dhaafto marka wixii isticmaal ah sekadu sideeda kama waajibto waay qowlkaas haddaba waa qolka culamadu badayin jumhuur culamaa qowlkaasi ku tageen waxaa qaba alimaam maalik washaafici waaxmed saddexda aimaba waxay qabaan dumarka dahab ku xarooodaan iskada inayna ka waajibaynin keliya waxaa khilaafay abu xaniifa abu xaniifa afarta aimo khilaafo oo wuxuu idhi sakadu way ka waajibaysaa dumarku dahabkay xidhaan ma waayaha iyo qowl dabcan labaad oo qowl aqwaasha imaam shaafici khilaaf aladhar wuxuu leeyahay waa la zakaynaya saasuu leeyahay marka qolka abu xaniifa waafaqsan yahay khilaaf aladhar laakiin waa qowl laga xoog badan yahy cala almadhab wuxuu yidhi wayuzaka waa la zakaynaya almuxaramu dahabkii xaaraantaha min xuliyin oo kii lagu xaragoonaya ah wahayrihi hayrkii lalmubaaxu kii la baneeyey dumarku ay xidhanayeen sekadii ka waajibi mayso fi ladari qowlka adarka fibla almuxarami dahabkii la xaaraameeyey waxaa ka mid ah ama fidadii la xaaraameeyey alinaau weelkii wasiwaaru iyo shuuligii walkhalkhaalu iyo kii e, e, cagaha ay ku xidhanayeen dumarku ama lagu haygashanayeen lilubsi rajuli ninka xidhashadiisii xaaraan buu ka yahay falow itakada haddaba ninkii hadduu yeesho siwaaran shuuli hadduu yeesho bilaa qasdin asagoon waxba uga jeedin ujeeddala'aan hadduu yeesho aw amase biqasdi ijaaratihi inuu kireeyo qasadkeeda ayuu u yeeshay liman qof uu ka kireeyo lahu ay u bannaan tahay isticmaaluhu inuu dahabkaas ama shuuligaas u isticmaalo falaa zakaata wax zakaah ka waajibi mayso fi lasaxi wejka asaxnimada badan wakadaa saasoo kale low inkasara alxuriyu Eh, dahabkii dumarku ka xaragoonaya haddii uu jabo oo waqasada markaa uu qasto qofkii iska lahaa islaaxahu inuu hagaajiyo oo markaa aan la isticmaali karin asna sakadii ka waajibi mayso wuxuu ku ninkii haddii uu yeesho dahab isla markaana dahabkaasi uu eh, yahay maalan shuuli oo kale oo ma yeelanin dahabkaas inuu xidho ooma yeelanin inuu hee kireeyo wax qasad uu ka leeyahay ma jirto iska bilaa qasdin ayuu markaa dahabkaa yeeshay ama qasadkiisu waxaa weeye inuu kireeyo dahabkaas oo dumarkii u bannaanayd inay xidhaan ayuu ka kiraynay liman lahu isticmaalu waxa weya waa dumarkii dee u bannaanayd inay xidhaan ayuu raba inuu ka kireeyo markaa dee arrinkaas waa arrin jaa'is oo bannaan walidaalika sakadii ka waajibi mayso dahabkaa ninkaa uu iska leeyahay ee uu bilaa qasad u yeeshay guriga iska dhigtay maqsuudkiisan uusan ahayn inuu isticmaalo ee uu meel iska dhigay sakadii ka waajihi mayso haddii uu u yeesho dahabkii inuu dumar ka kireeyana kadaalik waa la midoo ayadna sekadii ka waajibi mayso laakiin sekadii waxay ka waajibi doontaa un lacagtaas uu ka qabanayo kirada hadday ururto oy insaab gaadho xawlla uu ka soo wareego markaas sekada ka waajibaysa lakiin dahabka lafahaantiisa sekadii ka waajibi mayso waaya sidoo kale wuxuu yidhi wakadaa low inkasara alxuliyu dahabkii gabadhu ku xaragoonaysay ayaa jabay waa dahabkii isla markaa xad wuxuu gaadhay gabadhi aysan karin dhegadhegihii baa jabay qofkiina muddo dheer buu iska hayaa dahabkii gabadhiina ma isticmaali karto wayna haysataa dahabkii sekadii ma ka waajibaysaa hadday doonto inay hagaajiso sekadii ka waajibi waxa sekoo ka waajibaysa ma jirto xataa hadday muddo dheer haysato oo intaasoo sanado ay ka soo wareegato aysan dahabkiina hagaajin laakiin leeda aad hagaajisid dahabkii sakadii ka waajibi mayso qowlka khilaafu khilaafu lasax wuxuu leeyahay way ka waajibaysaa sakada dahabkaa gabadhu ay yeelatay ee isla markaa ka jabay ee aan la isticmaali karin meel ay ku hayso ku kaydinayso sakadu ka waajibaysaa maadaama aan la isticmaalayn sakadu ka waajibaysaa wayaxrumu waxaa ka xaaraana cala rajuli ninkii xoliyu dahabi dahabka biladiisiibaa ka xaaraana ila alanfa sanka markii laga reebo san dahaba wuu yeelan karaa walunmulata iyo xubintii farta wasinna iyo iligii dahabka wuu ka samaysan karaa lal usbuca fartiise dahabkii kama samaysan karo waa yahay wayaxrumu waxaa xaaraana sinu sargalka iligiisiiba xaaraana waa halkaa waxa wey faska sargalka uu ku fadhiisanayo iliga u gelayo ayaa halkan ugu jeeda mualifka cala saxiix wajka saxiix qaban wuxuu yidhi ninka waxaa ka xaaraana ah dahabka ay dumar ku xaragoodaan inuu isticmaalo waa ka xaaraan maxaa yeele nabiga sala اllah alay wuxuu yidhi الdahab wاlxariiru liinaai ummati waxurima calى dukuriha dahabka iyo xariirtaba waxaa loo xalaaleeyey ummaddayda intooda dhadig macnaa dumarkii baa loo xalaaleeyey kuwooda lab raggiina waa laga xaaraameeyey buu nabigu alayh الsalaaة wasalaam xadiidkaa tirmidi wariyey laakiin waxaa laga soo reebaya dahabka ninka xaaraanta ka ah san dahaba hadduu yeesho maalan qofka sankii baa laga jaray oo laga gooyey dabeetana sankii wuxuu ku xidhay dahab san dahab u samaysa way bannaanta waxaana taa daliilu ah wakhtigii nabiga salى اllahu alayhi wasalam ayaa nin la yidhahda carfaja bni sacd oo asxaabta ka mid ayaa sanka la gooyey islaamka ka hor dagaal uu galay oo dagaaladii jahiliyada ahaa ayaa sanka la gooyey dabeetana wuxuu yeeshay san fida ah, ayuu ku dhejistay sankii ur keenay dabeetana nabiga calayhi الsalaaةu wasalaam wuxuu faray inuu ka samaysto sankii dahab maxaa dahabku ur ma keenayo ur male xadiikaasina waa xadii tirmidi wariye oo xadii saxiixa weeye waxaa la mid ah oo ay arrinka culimmada uga qiyaas qaateen xubinta unmulada waa xubinta farta ka mid ah fartu waxay leedahay suulka marka laga reebo saddex xubnood mid kasta waxa la unmula tani waa unmulo tanna waa unmulo tan waa unmulo yacni xubin ka mid ah farta wuu ka samaysan karaa dahab waxaa looga qiyaas qaatay arrinkaas sankiiba looga qiyaas qaatay iligana saasoo kale ilig dahab haddii ilig laga rido isagoo fidlo ka samaysan kara waxa weye dahab wuu ka samaysan karaa wuu waayahay xataa ilka fara badan hadday ilku ay tacajudaan ay farabataan dahab wuu ka samaysan karaa weliba waad ogti waaga hore dadka aad ba ugu badnayd ilkaha dahabka waaga dambaa laga ilbaxayoo waxa weeye caafimaadkii waa hormaro waxaba la keenay wax ilkihii baan laga garanayninba oo quruxda ilkaha iyo dhalaalkii ilkaha iyo midabkii ilkaha leh oo kana fudud dahabkii dahabku culus yahay kaasaa marka laga kaaftoomay iligii dahabka ah intaasi way bannaan yihin wax looga qiyaas qaatay sankii baa looga qiyaas qaatay laakiin farta far dahaba qofkii ma samaysan karaa far kaamil ah maya haddii farta laga gooyo ma samaysan karo maxaa yeelay fartaasi wax macnahay qofka u samaynaysa ma jiro haddii uu doonay inu dhaqaajiyana dee dhaqaaq ma aqbalayso ilan xubin ma aha xubin laamaysa ma aha laakiin unmulada iyadu waxa weye waa anfacaysaa oo dee way laamaysa oo halkan hore hadduu ku samaysto way laamaysa laakiin tan kale far kaamila de waxay u taraysa oo qurux aan ahayn ma jirto dee taasina waa xaaraan waayahay sidoo kale waxaa xaaraan ah fargalka faskiisa halkuu ku fadhiisanayo ama ilkaha uu qabsanayo ayadna waa xaaraan in dahab laga sameeyo wayaxrumu sinu اlkhaatam saska waad garanaysa soo maha waa inta yartae waxaa weeye falgalka dusha kore uu ku leeyahay halka uu ku fadhiisanayo ilkaha uu qabsanayo in dahab laga dhigo waa xaaraan wuxuu yidhi wayaxilu lahu ninkii waxaa xalaal u ah min alfidati fidada xaggeeda alkhaatamu fargalkiibaa xalaal u ah wa xilyatu aalaati اlxarb dagaalka qalabkiisii inuu eh, qurxiyo oo ku qurxiyo fidadii ka sayfi sida seeftii iyo warumxi warankii iyo walmindaqati iyo beelkii ama suunkii laa maa laa yalbasuhu maya wuxun xidhanaynin laakiin kuma jiro ooma bannaanin inuu fidadii ku qurxiyo kasarji sida koorihii wallijaami iyo xakamihii ilaa saxwajkaa saxnimada badan wuxuu yidhi ninka xagga fidada waxaa xalaal oga ah oo u bannaan fargalkii culamadan arrinka way isku waafaqsanyeen ninkii inuu fargal fida ah ama qalin ah inuu isticmaali karo maxaa yeele nabiga calayhi salatu wasalaam wuxuu samaystay khaataman min fida fargal fida ayuu nabiga alayh salam yeeshay sida saxiixayn ku sugan bal in la xidho waaba sunay dhaheen culammadu waayahay sidoo kale ninkii waxaa u bannaan in aalaadka ama qalabka lagu dagaalamo inuu ku qurxiyo fido sida seefti oo kale seefti wuxuu ku xardhi karaa uu ku qurxin karaa uu ku dhadhajin karaa fido sida nabiga alayh slam ka sugnaatay in seeftiisu ay fidada ahayd meelaha qaar meesha la qabanayo oo kale sidoo kale warankii fido wuu ku qorxin karaa ku sharxi karaa sidoo kale beelkii ama suunkii uu xidhanayay fidadii uu ku qorxin karaa almindaqa waa waxa weeyaan hakad hakad waad garantaa soo maha waa waxaan dee suunkan dee xidhaan ragga dagaalamaya dee rasaasii ku gurtaan ayaa shakad la yidhahdaa booshna waa la yidhahda soo maa waaya booshka ama shakadaasna waxa weeye fidadii waa lagu qurxin karaa laakiin wuxuusan ninku xidhanaynin fidadii kuma qurxin karo sida koorihii ilan kooraha waxaa la saarayaa faraskii sidoo kale xakamihii iyo wixii la midka ah culamadu waxay dhahen xikmada ku jirta ninka lagu ogolaaday inuu aalaat alxarb uu fidadii ku qurxiyo waxaa weeye yacni iqaadatan lilacdaa si cadowgii heybad loogu abuuro cadowga hadday arkaan ruuc baa ku dhacaya argagax waxay dhahayaan nimankan akhniyada ah dee hubkooda xataa fidada ku qurxinaya yani seen iskaga celinaya macnaha wax ku dhacaysa xarb nafsiya waxa la yidhahda wuxuu ihi walaysa lilmar'ati haweenaydii uma bannaano xilyatu aalati اlxarb aaladdii dagaalka inay ku qurxiso dahab iyo fido toona walahaa laakiin waxaa u bannaan gabadhii lubsu anwaaci anwaaci xuliyi الdahabi wاlfida anwaacda dahabka iyo fidada ee lagu xaragoodo inay xidhato noocyadiisa kala duwan wa kadaa saasoo kale maa nusija wixii lagu tolay bihimaa dahabki iyo fidada fil asaxi wejka asaxnimada badan waayahay wuxuu idhi gabadhii uma bannaano inay aaladdii dagaalka ama qalabkii lagu dagaalamayay inay ku qurxiso dahab iyo fido toona maxaa yaele iyadu maba isticmaalayso dagaal lama gelayso laakiin waxaa u bannaan inay xidhato noocyada kala duwan ee dahabki iyo fidada lagu xaragoodo sida dhegdhegihii shuuliyaashii iyo siliskii iyo kii lugaha la gashanayey khalkhaalkii waxaaso dhan way xidhan kartaa wakadaa maa nasuja bihima waxaa uga jeedaa yani dharkii lagu qurxiyey ama lagu toolay dahab iyo fido way xidhan kartaa fil asax kaa khilaaf baa ku jira dambe laakiin sida asaxa wuu bannaan yahay inay xidhato sababtoo ah adiladu waa caam maysan kala qaadin dahabka iyo waxaa weeye dharka ay xidhanayso walasaxu wejka asaxnimada badan waxa weeye taxriim almubaalagati ku xeeldheeraansho in ay xaaraan fi sarfi fi sarafi israafkii inay gabadha ku xeeldheeraato ka khalkhaalin sida waxaa weeye luga xidhkii wasnuhu uu yahay miataa diinaarin laba boqoloo diinaar waa kadaa kale israafuhu ninkii inuu ku israafo fii aalati alxarbi aaladii dagaalka qurxintiisa inuu ku israafo wa jawaazu taxliyati اlmusxafi walasaxu wejka asaxnimada waxa weye jawaazu taxliyati اlmusxafi musxafkii in lagu qurxin karo bifidatin fido inay bannaantahy in lagu qorxiyo oo ninkii uu ka qorxiyo wakadaa saasoo kale lilmar'ati haweeneyd waxaa u sugnaaday taxliyat lmusxafi halka u soo qadar musxafkii inay ku qurxiso bidahabin dahab inay ku qurxiso ayaa u bannaan wuxuu ku yidhi waxaa xaaraan ah gabadhii inay ku xadgudubto oo ku xeldheeraato israafka ay ku israafayso dahabka ay xidhanayso sida dahabka dumarku ay lugaha gashadaan khalkhaal baa la yidhahdaa kaasoo culayskiisu yahay laba boqol oo diinaar yani aad buu u culusi marka xaraga wuu ka baxayba ishaaba diidaysa naftaaba ka soo boodaysa haday aragto marka israaf weeyaan marka kaasi waa xaaraan ma bannaano gabadhi waa ka xaaraan ilaan waxa dumarka lagu baneeyay dahabka waa inay isku qurxiyaan kanna qurux kuma jirtaba waxa intaa leega saa u culus waxa weeye dee qurux maba ahaba quruxdii wuu tallaabay uu ka bata waayahay sidoo kale ninkii inuu ku xadgudbo waa xaaraan aaladii dagaalka sharaxaadii iyo decoration wuxuu ku qurxinaya ee fidada ahaa ayadna waa ka xaaraan musxafka qur-aanka waa lagu qurxin karaa fido way bannaantahay in ninkii uu fido uu ku qurxiyo oo fido uu ku dhejiyo musxafkii way bannaantahay gabadha sidoo kale musxafka iyadoo isticmaalayso kitaabka qur-aanka isticmaalayso dahab way ku qurxin kartaa way ku sharaxi kartaa laakiin ninkii dahabkaas waa musxafka dahabka lagu qurxiyey ma isticmaali karo kumana dhejin karo wuxuu ku yidhi walasax wejka asanimadan ah waxay tahriim mubaalaghati in lagu xidhaaraa inay xaaraan tahay fi sarfi israafkii ka khalkhaalin sida waxa weeye een lagu xidhkii wasnuhu miisaankiisu yahay mi'ataa diinaari laba boqol oo diinaar wa kada saaskoo israaf ninka inuu ku xildhaaraado uu ku xadgudbo fii aalati alxarbi aaladii dagaalka wa jawaazu taxliyati almusxafi musxafkii in lagu qurxiyo inay bannaan tahay bifidatin fido ninka ku qurxiyo wa kada saasoo kale lilmar'ati haweeneyd waxaa u bannaan taxliyat musxaf musxafka inay ku qurxiso bidahabin dahab wa shardu zakaati naqdi dahabkiiyo fidada sakadoodu shardigiisa waxaa weeye alxawlu sanad inuu ka soo wareego walaa zakaata zaka kuma waajibin fii saa'ir aljawaahiri jawaahirta inteeda kale ka luuluy sida luulkii oo kale wey macnaha wuxuu ku leeyahay dahabkii iyo fidada sakadooda waxaa shardi u ah inuu xawl ka soo wareego oo markiiba la sakayn mahayo qofkii markii uu nisaabkii dahabka ama nisaabkii fidada uu helo waxaa shardi inuu sanad ka soo wareego labayo toban bilood oo carabi ah markaasuu ka sakaynaya maxaa nabig alay sl slam wuxuu ihi laa zakaata fii maalin xataa yaxuula calayhi اlxawl rawaahu abu daawuud yacni zaka ku waajibi mayso xoolo ilaa uu sanad ka soo wareego wuxuu ku yidhi jawaahirta macdanta inteeda kale dahabkii fidada markii laga tago wax ay zaka ka waajibaysa ma jiro intuu doonada ha qaalisanaado sida luulkii iyo yaaquudkii iyo marjaankii iyo zabarjadkii iyo dheemankii iyo waxyaabaha kala duwan ee jawaahirta qaaliga ah macdanta noocyada kala duwan sekadii ka waajibinayso maxaa yeeley waxyaabahaas idil nas kuma soo aroorin nasku wuxuu ku soo aroorin dahabka iyo fidada keliya baabu zakaati almacdani walrikaazi watijaara baabkan wuxuu ka hadlayaa sekadii macdanta iyo duukufaareedkii iyo ganacsigii saddex shay buu mualifku isku qabtay oo way dhacdaa mualifku marra qaarkood inuu saddex eh, shay u baabeeyo way dhacdaa Eh, laakiin ma badno maxay calaaqa ka dhexaysa macdanta iyo rikaaska iyo tijaarada intaaba waxaa asal u ah dahabkii iyo fidadii oo la zakaynaya saa darteed buu iskugu xidhay baabkan mualifku wuxuu ku sheegi doonaa shan arrimood marka koobaad wuxuu ku sheegi doonaa alwaajib fii zakaati اlmacdan yacni macdanta sakadeeda waxaa ka waajibaya ama waxa ka baxaya marka labaad wuxuu sheegi doonaa shuruudu zakaati اlmacdan shuruudda zakada macdanta marka saddexaad wuxuu sheegi doonaa alwaajib fi rikaaz wa masrifu waxaa ka waajibaya rikaaskii ama duukufaareedkii iyo meesha lagu bixinayo marka afaraadna wuxuu sheegi doonaa shuruud zakaat alrikaaz duukufaareedka sakadiisa shuruudda ay leedahay marka shanaadna wuxuu sheegi doonaa mafhuum alrikaaz rikaazka waxaa looga jeedo ama macnihiisa iyo maa yataratab calayhi min axkaam iyo axkaamta ka dhalanaysa almacdin markuu leeyahy mualifku lafdiga almacdin laba macno baa lagu iطlaaqaa mar waxaa looga jeedaa makaanka ilaahay subxaana wa tacaala uu ku abuuray jawharta dahabka iyo fidada iyo xadiidka iyo nuxaaska iyo macaadinta kala duwan godkaa ilaahay uu geliyey dhulka dhexdiisa ah ayaa macdin la hadaba waa godki waxaa kaloo lagu ilaaqaa ama lagu magacaabaa macdinkaas wixii laga soo saaray godka oo macdan ah macdantii laga soo saaraya laftirkeeda macdin la yidhahdaa labadaba mualifku wuu isticmaalay laakiin halkan baabu zakaati اlmacdini markuu leeyahay wuxuu uga jeedaa macnahan dambe uga jeedaa oo macdantii laga soo saarayey godka man istakhraja qofkii la soo baxa dahaban dahab aw fidatan ama fido min macdinin god kala soo baxa hadda waa godkii u fiirso lazimahu waxaa ku laazimaya rubcu cushrihi cushurkiisa afar meelood meel waxa weeye afartan meelood markii loo qaybiyo meel ka mida wey fii qowlin qowl ba wuxuu leeyahy alkhumusu khumus baa ka waajibaya wafii qowlin qowlba wuxuu leeya in xasala haddii uu ku xasilo bitacbin taca fa rubucu cushrihi rubucu cushrkii baa ka waajibaya oo ilaa haddii kale fa khumusuhu khumus baa ka waajibaya shan meelood meel wayushradu waxaa la shardiyaa annisaabu nisaab baa la shardiyaa lalxawlu sanad inuu ka soo wareego lama shardiyo macdantii cala almadhabi madhab haddaan qabano fiihimaa labada masaleba oo nisaabka iyo xawlkaba wuxuu yihi qof haddii uu dahab uu la soo baxo ama fido uu god kala soo baxo waa godkii la qodayay maclinta lagala soo baxaya waxaa ku waajibaya rubuc cushr waxaa ku waajibaya maxay rubuc cushr waa boqolkiiba labiyo badh ama markii afartan meel loo qaybay meel ka mida weeye waaya maxaa yeele adilada ku soo aroortay baabkan waa caam oo fi riqati rubuc اlcushr buu nabg uri ala slam qalinkii ama fidadii waxaa ka waajibaysa rubuc اlcushr waa yahay haddaba malifku wuxu uhi dahab iyo fido haddii dahab iyo fido uu la soo baxo godki kala soo baxo ayuunbaa sakaduu ka bixinaya laakiin hadduu macdan kale la soo baxo sida maalan macdinta qaaliga ah sida uraniumka oo kale dahabkaba kaba qaalisanba iyo eh, dheemankii iyo nuxaaskii iyo birtii iyo macaadintaa kale hadduu kala soo baxo aslanba sakada ka waajibi mayso sakadu macadinta idil waxay ka waajibtaa dahab iyo fido keli ah wax kale oo ka waajibta ma jiro haddaba waxyaabaha kale ma sakeynayo sake ka waajihi mayso inuu asagu sadaqa ola baxaya mooyaane waayahay wa fii qowlin qowl baa wuxuu leeyahay alkhumus shan meelood meel baa uu bixinaya qofkii shan meelood meel boqolkiiba labaatan wey khumusku qowlna wuxuu waan kala qaadaynaa waa la tafsiilinayaa haddii tacab uu ku xasilo uu tacab ku soo saaro aalaad buu isticmaalay cagaf iyo bilo iyo qalab buu isticmaalay rag baa u shaqeeyo god buu qoday tacab buu ku xasiliyey dahabka iyo fidadaas markaa waxaa waajibaya rubculushr waa laga dhimay waa loo khafiifinaya rubculushr baa laga qaadaya yani afartankiiba hal baa laga qaadaya ama laba iyo bar boqolkiiba haddii kale laakiin oo si fudud dahabkii uu kula soo baxo oo si yaroo fudud uu ku gaadho isagoo wax tacaba iyo kharash badan iska gelin marka waxaa laga qaadaya khumus shan meelood meel baa laga qaadaya boqolkiiyo labaatan oo wuxuu leeyahay qowlkan waxaan uga qiyaas qaadanaynaa sida mucasharaadkii oo kale aqwaadii mudakharkayd waa kaa nidhi haddii dhulka ay ka soo baxdo bitacab hadday ga soo baxdo oo waxaa weye qofkii kharashku ka galo beerta oo uu gacantiis ku waraabiyo ama aalow ku waraabiyo marka waxaa ka waajibayaan nidhi nisfulcushur soo maahayn boqolkiiba shan haddii laakiin samadu ay waraabiso cushur baa ka waajibaya boqolkiiba toban marka saas ayaan haddana ku salaynaa taasaan uga qiyaas qaadanayna lakiin qowlka muctamadka waa rubcucushr ayaa nusuusta ku soo aroortay wax ka badan kuma soo aroori waxaa la hardiyaa haddaba zakaat almacdan waxaa loo shardiyaa nisaab nisaab inay gaadho nisaabkana waa kii aan soo tilmaamayna hadduu dahab yahayna شan iyo sideean garaam hadduu fido yahayna شan boqol iyo شhan iyo sagaaشan garaam laakiin looma shardinayo xawl sanad inuu ka soo wareego looma shardinayo cala اmadhab oo waxaa looga jeedaa markuu qofkii dhulka kala soo baxo macdantii dahabka ama fidada markaa buu sakeynaya sababtan waxaa weeye dee qofkani wuu faa'iidey saasuu ku faa'iideyba marba hadduu dahab ilahay dhul ka siiyey ama fido waxa wey ha sakeeye namaa looma baahna saasuu namaa ku yahayba ilaan xoolaha waxaa hawlka loogu sugaya waxa weye qofkii xoolihii ha u kobcaan ha u kordhaan markaasuu sakeynaya laakiin qofkan ilaahay faa'iidada weyn buu halmar siiyey saasuu marka fa'idada ku helay markaaba ha sakeeye wax hawl ah oo loo kaadinaya haddaba ma jirto cala madhabi fiiha markuu leeyahana labada masalo nisaabka iyo tan xawlka in nisaab la shardinayo iyo in xawl aan la shardinayn labadaba cala madhabi fiihimaa labada masaloba madhabkii weya cala almuctamad wayudamu waa laysku darayaa bacduhu wixii lasoo bixiyey ama lasoo saaray ee macdanta ahaa barhkii ayaa lagu darayaa ilaa bacdin barhka kale in tataabac alcamalu camalkii hadduu israraaco shaqadii hadday isku xidhiidho walaa yusharadu lama shardiyo itisaalu nayli faa'iidadii inay xidhiidho cala aljadiidi qowlka jadiidka ah waidaa qaaca alcamala shaqadii hadduu gooyo bicudurin cudurdaar hadduu ku gooyo damma uu isku darayaa wailaa haddii kale falaa yadumu alwala kan hore ku dari mahayo kii shaqadii hore uu ku soo saaray ku dari mahayo ila aani ka labaad ku dari mahayo wayudamu aani kii labaad baa lagu darayaa ila alwali kii hore ayaa lagu daraya wixii shaqadii hore lagu soo saaray kamaa yadumuhu siduu ugu darayo ilaa maa malakahu wuxuu ku milkiyey eh, ilaa maa shay si ugu darayo malakahu ku milkiyey bikayri اlmacdani macdan waxaan ahayn fii ikmaali nisaabi nisaabka dhammaystirkiisii siduu ugu dareeyey ayuu kana ugu darayaa waaya wuxuu ku yidhi wixii godkii uu ka soo saaray godkii macdanta ee dahab ama fida ahaa shaqadu ay xidhiidho wuu isku darayaa hadday shaqadu xidhiidho wuu isku daraya maalan maanta wuxuu soo baxay afartan garaam oo dahab ah haddana berri buu shaqadii ku celiyey labaatan garaam haddana beri dambe waxaamasaa dambe han iyo labaatan saas nisaabka u gaadhay marka isku sakaynaya maadaama nisaabka u gaadhsiiy saas isku sakeynaya ilan shaqadii way xidhiidha maalin walba shaqadii ku jiraa huwaaya in tataabaca alcamal hardi ma aha itisaalu nayl yani faa'iidadii mar kasta inuu helo waxa laga yaaba maanta o dhan inuu shaqeeyo waxba uusan helin haddana berri uu shaqeeyo waba usan helin berri dambe intaa socosho intuu shaqeeyo uusan waxba helin baa laga yaaba maalinta dambe uu wax helo marka helitaan la'aantaasi shaqadii ma kala goynayso haddii maalan bisha kowdeedii uu wax helo oo intaa shaqadii ay socotay maalin walba haddana bisha shan iyo tobankeediibu wax helay iyadoo intaa socosho u dhexaysay waxa la dhihi mahayo la isku dari mahayo waa la isku darayaa maalinta kooaad bisha koodeedii iyo maalintaas bisha han iyo tobankeedii wuxuu helay wuu isku darayaa oo nisaabkii wuu isku dhamaystiraya saasuuna ku zakeynaya walaa yushtaradu itisaalu nayl helitaankii ama waxa weye faa'iidadii inay xasisho ama xidhiidho helitaankii inuu xidhiidho shardi ma ahama shay shanqadu inay socoto ma muhiima si nisaabkii iskugu buuxiyo waxa helaya ama soo saaraya wuxuu yidhi haddaba camalkii haddii la kala gooyo waxaa la eegayaa ma cudurdaar buu ukala gooyey mise cudurdaar la'aan buu ukala jaray shaqadii haddii cudurdaar u kala jaro oo shaqadii uu ukala gooyo maalan cudurdaarka waxaa ka mid ah islaaxu aalah qalabkii buu hagaajisanaya qalabkii uu wax ku qodayey ayaa ka xumaaday dabeetna uu hagaajisanaya dhowr cishuuna shaqayna ee uu godkii uusan qodin amaba raggii u shaqaynayay shaqaalaha ahaabaa kala yaacay oo shaqaalo cusub buu raadsanaya ama wuu xanuunsaday ama wuu safroo sahay buu soo yani raadsaday waxaasoo idil waxa wey shaqada hadday u kala goodo waa cudurdaar marka waxa weeye wixii uu soo saaray damma uu isku darayaa wixii maalinta hore uu soo saaray iyo maalinta dambe wixii uu helay ee shaqadii intii kala gooday ee u dhexaysay wuu isku darayaa wuu isku darayaa waaya wailaa haddii kale oo shaqadii u kala gooyey bilaa cudrin cudurdaar la'aan buu shaqadii kala gooyey bilaa sabab ayuu shaqadii kala gooyey falaa yadumu alwala ila aani kii hore shaqadii hore wuxuu ku soo saaray ee dahab ama fida shaqadii dambe wuxuu ku soo saaray ku dari mahayo wayadumu aani ila alwal kii shaqada dambe uu ku soo saarayse wuxuu ku darayaa kii hore ayuu ku darayaa fii ikmaali nisaab nisaabka dhammaystirkiisa ugu daraya agga zekada ugu dari u fiirso xagga zekada saka bixinta ugu dari ee ikmaali nisaab nisaabka dhammaystirkiisa buu ugu darayaa kamaa yadumuhu sidoo ugu darayo ilaa maa malakahu bihayri اlmacdan sida haddii uu wax kale hanti kale dahab kale hayn lahaa ama fido kale uu hayn lahaa oo dhaxal uu ku heli lahaa oo ku milkin lahaa dhaxal ama hibo ama iib ama wax kale siduu ugu dari lahaa wixii godkan uu ka soo qoday ee maalinta dambe uu helay su ugu dari lahaa buu dhisaaka ugu dhammaystiraya masalada tusaalaheed waxaa weeye maalan qofkani maalin buu shaqeeyey ama shaqu galay wuxuu helay markaa shaqadaa hore wuxuu ku helay konton dirham konton dirham oo fiduu helay waayahay haddana shaqadii buu kala gooyey maalmuusan shaqaynin muddo kadib buu shaqadii u soo laabtay wuxuu shaqeeyey haddana boqol iyo konton dirham sidaas waxaa ku dhammaystirmay nisaab soo maaha boqol iyo konton meel iyo konton laba boqol oo dirhambu saa ku haystaa waayahay haddaba waxaan leenahay kontonkaa hore zake ka waajibi mayso laa zakaata fi lhamsiin kontonkaa hore sakadii ka waajibi mayso waa kanuu ku leey maalinku fala yadumu alawala ila aلثaani sakadii ka waajibi mayso laakiin kan dambe ee boqol iyo kontonka ah ayuu ku darayaa boqol kontonkii hore uu haystay dabeetana ikmaal nisaab nisaabka ku buuxinaya bas eh. boqol iyo kontonkan uu ka sekaynaya bal u fiirso boqol iyo kontonka dambe uu helay ayaa kontonkii hore uu haystay ayuu ku darayaa boqol iyo kontonka kontonkii ku darayaa boqol iyo kontonkan uu ka sekaynaya boqol iyo kontonka muxuu kontonka ugu darayaa fi ikmaal nisaab nisaabka ku buuxinaya muxuuna sekaynayaa boqol iyo kontonka kontonka ma sekaynayo hadduu boqol wada sekayn laha maxaa ka bixi lahaa laba iyo bar soo maaha labaiyo badh iyo labaiyo badh an an dirhan baa ka baxday sooma waxaan idhi kontanka hore sekadu seke laguma leh maadaama shaqadii inqidac ku dhacay ee boqol iyo kontonka dambe ayuunbuu sekeynaya laakiin nisaabkii kontonka hore uu ku buuxinaya haddaba boqol iyo kontonkan maxaa ka baxaya saddex dhibic toddobaatan iyo shan boqolkii waxa ka baxaya labii bar soo maaha kontonkiina maxaa ka baxaya hal iyo an iyo labaatan hal iyo rubuc baa ka baxaya waaya haddaba waxaad ku dartaa laba iyo badh laba dhibic an iyo hal dhibic an iyo labaatan isku dar saddex dhibic an iyo toddobaatan waa sidaa ama afar dirham oo rubuc dhiman ama afar dirham oo he rubuc dhiman ayaa ka waajibaysa haddaba wuxuu yidhi wayadumu bacdahu barhkii wuxuu ku darayaa ilaa bacdin barhka kale in tataabaa alcamal shaqadi haday sax raacdo walaa yushtaradu lama shardiyo itisaalu nayli faa'iidada inay xidhiidho cala aljadiidi qowlka jadiidkaa waidaa qadaca alcamala shaqadii hadduu gooyo bicudan cududaal hadduu ku gooyo dama uu isku darayaa wixii dambe iyo wixii hore wa ilaa haddii kale oo shaqadii cudurdaar la'aan uu gooyo falaa yadumu ku dari maayo alawalu kii hore wixii hore ku dari maayo ila aani kan dambe wayadumu aani kan dambe uu ku daraya ila alawali kii hore ee shaqadii hore uu ku xasiliyey intayna shaqadii kala goyn ka hor ayuu ku biirinayaa fii ikmaali nisaabku dibka sheegi doona wayaan agga nisaabka dhammaystirkiisa kama yadumuhu soo ugu darayo kan dambe ilaa maa malakahu wixii uu milkiyey soo ugu biiranayo oo kale bikayri اlmacdani macdan hayrkii wuxuu ku milkiyey oo maalan dhaxalkii iyo hibadii iyo wixii la midka ahaa wuxuu ku milkiyey siduu ugu dari lahaa kan dambe ayuu kii hore ugu darayaa fii ikmaali nisaabna ugu daraya nisaabka buuxintiisa ama dhamaystirkiisa wa fi rikaazi duukufaareedkii waxaa ku waajibay alkhumusu khumus baa ku waajibay yusrafu oo lagu bixinayo masrif azakaati zakada meeshii lagu bixinaya cala almashhuuri qowlka mashhuurka haddaan qabana rikaas waa waxa weeye arrinkii ama shaygii labaad ee mualifku u baabeeyey baabka waa rikaaskii rikaaskii waxaa ka baxay uu shan meelood meel shan meelood meel waa imisa boqolkiiba boqolkiiba labaatan weeye waxayna nabig alay sl slam wa fi rikaazi wa fi rikaazi اlkhumus rikaaskii waxaa ka waajibu nabig alayh sl slam khumus baa ka waajibaya muttafaqun calayh haddaba khumuskaas xaggee lagu bixinayaa laba qowl baa madhab ku jira qowl dhahaya waxaa lagu bixinaya masrif الzakaat zakada meesha lagu bixinaya baa lagu bixinaya maxaa yeele xaq dhulka laga faa'iidaysta weeyaan marka wuxuu shabahay midhihii iyo beerihii ayuu shabahay qowl kale oo mashhuur ka soo horjeeda ayaa wuxuu leeyahay waa qowl daciifa laakiin waxaa lagu bixinaya waa fay oo masrif alfay baa lagu bixinaya yani ma afa allahu calى rasuulihi min ahli اlqura falilaahi walirasuuli walidi اlqurba walyataama wاlmasaakin bni sabiil kuwii aayadda ay xustay ayaa lagu bixinaya bu waaya wa sharduhu rikaaska shardigiisuna anisaabu nisaab weeye wanaqdu iyo inuu naqdi ahaado weeye dahab iyo fido cala almadhabi madhabka haddaan qabanno lalxawlu xawlkiisa shardi ma aha wuxuu idhi rikaaska waxaa shardi u ah in uu nisaab gaadho macnaha haddii uu aniyo garaam gaadho oo dahab ama garaam oo fida ah ayuunbaa la zakaynaya laakiin hadduu nisaab ka yarya lama zakaynayo waxaa kaleoo loo shardinaya inuu ahaado niqd dahab ama fido bimacnaa hadduu dukufaareedkaasi hadduu yahay macdan kale oon dahab iyo fido toon aan ahayn maala waa nuxaas waa bir waa dheeman waa jawhar kale ama macadin kale oo qaali ah sakadii ka waajibi mayso waay inta haddaan fahanay waa maxay haddaba duugfaareedku arikaas ma huwa arikaas wuxuu uhi wahuwa rikaaskii waxaa weeyaan almawjuud aljaahiliy waa wixii la helay ee jaahiliga ahaa macnaha loo nisbeeye wey wujida haddaba haddii la helo islaamiyun mid islaami ah islaamigaasoo culima la ogyahay maaliku qofka iskale falahu asagaa iskale wa ilaa haddii kale fa baadi weeye wakadaa saasoo kale lam yuclam haddaan la ogeyn min ayi darbayni labada nooc midku huwa isagu yahay wuxuu idhi rikaasku waxa weeye almawjuud اljaahiliy waa wixii loo nisbeeyey xilligii jaahiliyada ee la helay weeyaan macnaha wixii dadkii hore ee gaalada ahaa ee islaamka ka horreeyey ee aaseen dhulka ku aaseen weeyaan almawjuud اljahiliy markuu leeyahy waa dafiin اljaahiliya jaahiliyaduna waxaa weeye maa qabla اlislam wix islam ka horreeyey baa jaahiliya la yidhahdaa waaya dadka haddaba xilligaa noolaa wixay dhulka ay ku aaseen ayaa waxaa la yidhahdaa rikaaz waaya haddaba ka waran haddii la helo wax dhulka ku aasan oo macdan ah dahab ama fida ah oo islaami ah bimacnaa waxaa ka muuqata aahaarta islaamka marka islaamigu leeyahay waxaa ka muuqda yani asmaadii islaamka iyo maalan qur-aan baa ku qoran ama mid ka mida ah boqorrada islamka magaciisa baa ku qoran adoo calaamad lagu garanayo in dad islaam ah waxaanay aaseen ayaa ka muuqata isla markaana waa la ogaya qofkii iska lahaa rikaaska ama waxaa aasan qofka haddaba la ogyahay iskale ayaa la siinaya haddii la ogyahay qofkii iska lahaa waa la siinaya ila waa xaq islaami haddii aan la garanayn qofkii iska lahaana waxaanina uu yahay dafiin islaami ah waa dad islaam ay aaseen waxa waa baadi markaa waa baadi oo dee waxaa la marinayaa uun xukumkii baadida oo marka in la yaboohiyo ayay noqonaysa sidoo kale haddii aan la ogeyn labada nooc midkuu yahay labada ayi darbayn huwa wuxuu ga jeedaa ma dafiin jaahili ahaa mise waa dafiin islaami ah ma dad islaama aasay mise gaala aasay lama garanayo ayadna waxaa weeye waa wuxuu noqonayaa markaas ayada ah baadi buu noqonaya luqad uu noqonaya wakada markuu leeyahy bimacnaa luqad uu noqonaya baadi buu noqonaya marka ayada ahna oo waa la yaboohinayaa weeye marba haddaan la garanayn ma dad aasay mise dad ahlu jaahiliya ah waaya wuxuu idhi wainamaa wuxuu milkinayaa uun rikaaskii alwaajidu qofkii helay watalzamuhu zakaatu sakada inay ku waajibaysaa idaa wajadahu hadduu ka helo fii mawaatin dhul bannaan lahayn aw mase milkin dhul uu iska leeyahay milkigaasoo axyaahu asaguu nooleeyey fain wujida haddiba haddii laga helo fii masjidin masjid haddii laga helo aw shaaricin ama jid faluqadatun baadi weeye cala almadhabi madhabka haddaan qabanno aw fii milki shaksin qof milkigii baa laga helay falishaksi qofka ayaa iska leh in iddacahu haddii uu sheegto wa ilaa haddii kale uusan sheeganin qofka asaga ah faliman mulika minhu qofkii laga hantiyey dhulka asaga ah ee laga helay rikaaska ayaa iskale wahaakadaa saasuu ku soconayaa xataa yantahi ilaa uu ka gaaro ila almuxyi qofkii u horreeyey dhulkan nooleeyey ee milkiyey wuxuu ku yidhi rikaaska duukufaareedkii aan soo tilmaamaynay qofkii helay wuxuu milkinayaa un sakaduna ay ka waajibaysaa sakaduna ay ku laasimaysaa haddii uu ka helo fii mawaatin dhul bannaan mawaat waa l dhul qofna uusan lahayn dhul bannaan oo saxaro ah ayuu ka helay ama wuxuu ka helay dhul asagu iska leeyahay dhul asagu uu nooleeyey oo asagu uu milkiyey oo qofkii u horreeyey ee nooleeyey asagu ahaa cid kale uga horreyn markaasuu milkinaya sakadiina ku waajibaysaa haddaba haddii uu ka helo masjid yani arrinkaas ixtiraajkiisa waa kan haddii masjid uu ka helo ama jid buu ka helay dee masjidku dadku ka dhexeeya jidkuna dadku ka dhexeeya faluqadatu markaa waa baadi oo markaa waa la yaboohinaya haddii qof milkigii uu ka helo dhul qof uu iska lahaabuu ka helay qofkaasaa iska leh haddii uu sheegto qofkaasuu dhaho anigaa iska lahaa hadduu sheegto qofkaasaa la siinaya ila asaga dhulkaba iska leh waxa dhulka ku jirana asaga iska leh haddii laakiin qofkii dhulkaa iska lahaa uu dhaho waxaan anu melihi anu dhulkanumaan iibsaday laakiin waxaan ku aasan melihi kumana aasanin anugu faliman mulika minhu qofkii dhulkaa laga milkiiyey ama laga hantay ayaa markaa yeelanaya ninkan waxaa leeyahay dhulkan yaad ka iibsatay ama yaa ku siiyey wuxuu leeyahay hebel baa i siiyey qofkii baa loo tegey waa le dhulkaagii waxaa laga helay dahabka caynkaas ama macdantaasa laga helay haddii markaa uu sheegto dee asagaa la siinaya hadduu sheegan waayana kaa ku kala wareega dhulka ayaa asna loo kacaya wahaakada xataa yantahi ila lmuxyi ilaa laga gaadho qofkii u horreeyey dhulkaa milkiyey ama hantiyey ee nooleeyey u horreeyey ilaa laga gaadho qofkaasa marka lagu wareejinaya xataa hadduusan sheegan asaga lagu wareejinaya waxaa leey waa waxaa weeyaan dhulkaagaa laga helay waxan qofkii u horreyey dhulkan milkiyana adiga adugu ahaa haddii mar dhulkan laga helay waxaasna de adigaa iskale dhulkii wuxuu ku jirayba adigaa iskale waa arsaaq ilahay dhulka kaaga soo saaray wuxuu idhi walow tanaasacu hadday isku qabtaan rikaaskii baayicun qofkii dhulka iibiyey wa mushtarigii kii iibsaday aw mise mukrin qofkii dhulka kireeyey ama guriga kireeyey wa muktarin iyo kii kiraystay aw mise muciirun kii dhulka ergiyey ama guriga laga soo saaray wa mustaciirun iyo kii ergistay sudiqa waxaa loo rumaynayaa dulyadii ka gacanta ku haya biyamiinihi ayaa dhaartiisa lagu rumaynayaa wuxuu ku yidhi haddii ay rikaaskii dhulka laga soo saaray macdantii dhulka laga soo saaray hadday isku qabsadaan qofkii dhulka iibiyey iyo kii ka iibsaday ama kii kireeyey iyo kii kiraystay ama kii ergiyey ee ammaano u siiyey qof suu dhulka xoogaa u isticmaal kadibna uu u soo celiyo iyo kii ergistay ee mustaciirka ahaa ee ammaano qaataha ahaa sudiqa saddexdaa suuraba ama saddexdaa mas'alaba waxaa la rumaynaya dulyadi ka gacanta leh biyamiini dhaartiisa lagu rumaynaya oo ka gacanta leh waa kee waa mushtariga kii iibsaday masalada koobaad waa muktariga kii kiraysta masalada labaad waa mustaciilka kii ergistay masalada saddexaad asagaa loo rumaynayaa sababtana waxaa weeye waxay la mid tahay sida guriga alaabta taalla oo isku qabsadaan oo kale haddii maalan qof uu qof kale uu guri ka iibiyo dabeetana alaabtii guriga taalla ay isku qabsadaan ninkii iibiyey ninkii iibsaday ama ninuu guri qof ka kireeyo dabeetna alaabtii taale isku qabsadaan kii kireey kii kiraysta ama qof guri uu er-, ergiyo uu dhaho gurigaa iska deganow in muddo ah dar ilaha iskaga deganow dabeetna alaabtii gurigaa taale isku qabsadaan labadaa nin kii ergiyey kii ergistay dabcan waxaa loo rumaynaya alaabta inuu iska leeyahy ninkan gacanta leh ninka guriga markaa degan ayaa loo rumaynaya maxaa yeele lianna addaahira maca daahirka asagoo la jira guriga asagaa degan marka inuu asagoo iska leeyahy wixii hantiya gurigaa taalla ayaa markaa muuqata gacantana asaga askale gacantuna waa qariinat almilki qofka inuu waxaan iska leeyahay mar hadduu gacanta ku hayo waa astaan xoog badan oo tusinaysa qofkan inuu iska leeyahay marka asagaa loo rumaynaya wallahu tacala aclam wsala allah wslam cala nabina